alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wasalama tasliima kasiira suuratu aali cimraan baynu ku soo jiray khaas ahaan waxaynu joognay aayadda toddobiyo labaatan iyo siddeed iyo labaatan ee min suurati aali cimraan waa laqbaynay kollay macnaha guudna wax waa ka tilmaannay aayaddan dambe ee siddeed iyo labaatan laa ytakid اlmuؤminuuna alkafiriina أwliyaءa min duni اlmuؤminiin wman yafcal dalika falaysa min allahi fi shayءi ila an tattaquu minhm tuqaah wayuxadirkum allahu nafsah wailى allahi اlmasiid waxay ku saabsan tahay gaalada inaan laga weli yeelan oo la jeclaan oo loo gargaarin oo la raacin muwaalaadka gaalada ayaa laynoogu diidayaa waa nahyi laynaga reebaayo oo laynaga xaaraantinimaynaayo gaaladaynu ka weli yeelanno laynaga xaaraantinimaynayo waciid weyn baana ku sugan aayadda waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shayin ilaa an tattaquu minhum tuqaah yacni ku kastoo sidaa yeela oo gaalada ka weli yeeshaa xagga allah waxba kagama sugna bimacnaa diinka ilaahay kuma sugnaa hadduu muwaalaad dhammaystiran ka weli yeesho yacni diinka waa ka baxayaan waayo muwaalaadka gaalada laga wariyeeshaa waxay leedahay nooc gaalnimo ah bay leedahay waxayna ahlu sunna waljamaaca qabaan tafsiil inuu ku sugan yahay oo noocna uu yahay kufri akbar muwaalaadka gaalada laga yeelanaayo khisaalka muwaalaadka gaalada ka ana qaarkood waxay noqonayaan duuna dalik oo gaalnimada ma gaadhayaan majaalis kale aynu kollay kaga hadallay si mufasala aynu kaga hadalay marka waciid weyn baa ku sugan waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shay yacni xagga allah waxba kagama sugna bimacnaa diinka ilaahay kuma sugna hadduu muwaalaad dhammaystiran yacni ka weli yeesho ama waxa weeye uga weli yeesho diinkooda daraaddii ama muwaalaadka gaalada laga weli yeelanayo xalaashado ama raalli ahaansho kufriga uu ka raalli yahay la yimaado amaba uu ku adeeco wax gaalnimo ah ama gaalada isaga ekaysiiyo shay gaalnimo ah kullu daalika waxay noqonayaan anwaacdii kufriga wakada hadduu xalaashado gaalada ka weliyeeladka laga weliyeelanayo uu yidhaahdo dhibaata kuma sugnaa oo xalaalnimo ka caqiideeyo iyadana waa ku gaaloobaya wain lam yafcal yaanu samaynbe marka anwaacda qaarkoodna waxay noqonayaan mid aan markaa gaalnimadii ahayn ee duuna dalika oo tafsiil baa ku sugan cinda ahli sunnati waljamaaca ahlucilmiguna saas yadaa waa tilmaameen majaalis kale aynu ku soo naqlinay markii darsiga nawaaqidka aynu ka hadlaynay nawaaqid alislaami alcashara ayaynu mudaaharatu lmushrikiin wa mucaawanathum cala almuslimiin baynu ku tafsiilinay nuquul fara badanna aynu ku soo naqlinay marka e, ciddii tafsiil markaa ziyaada u baahan halkaasay u raajici karaan aayaddan haddaba waxaa ku sugan ilaa an tattaquu minhum tuqaah istisnaa ku jiro inaad ka baqataan gaaladii baqasho a ka baqataan mooyaane marka haddii waxa weeye gaaladii laga baqdo e, waxaa lala iman karaa yacni nooc taqiya haddaba taqyadama waxaa looga jeedaa muwaalaadkii wax ka mida laga soo reebayaa oo muwaalaad baa lala imanayaa isaga waxaa looga jeedaa mudaaraat iyo waxyaalo yacni markaa cadaawaddii in la qariyo iyadoo aan khilaafkeeda la sheeganayn oo aan in la jecel yahay la sheeganayn ayaa markaa waxa weeye afka loo yaro macaanayn karaa dibnaha loo yaro qaawin karaa yacni waxa weeye yacni saasoo kale loo samayn karaa mise waxaa laga tilmaamayaa muwaalaadkii baa wax laga soo reebayaayo muwaalaadkii daahirka ahayd carabka waa kala iman kartaan haddii aa ka baqataan baa laga tilmaamaya culamada qaarba mid bay tilmaameen waana soo naqlinay hadalkii markaa tabari oo isagu tilmaamayo ilaa an tattaquu minhum tuqaah ay ila an takunuu fii sulطaanihim fatakaafuuhum calى anfusikum fatudhiruu lahum alwalaayata bialsinatikum watudmiruuna lahum alcadaawa yacni wilaaya afka baarkiisa uga muujisanaysaan haddaa markaysaga xukunkooda ku hoos sugan tihiin oo aa ka baqataan dabari baa odhanaya oo tafsiirkiisa ku odhanaya tafsiirka jalaalaynkanu akhriyaynana hadalkaa hadal la mido isaguna odhanaya oo waxa uu yidhi saynu waynu akrin doonnaabe in shaa allah ilaa an tattaquu minhum tuqaah ay masdaru taqaytuhu ay takhaafuu makhaafatan falakum muwaalaatuhum billisaani duuna alqalbi yacni haddaad ka baqataan carabkaa kaga weli yeelan kartaan oo uga muujin kartaan muwaalaadka laakiin xagga qalbiga muwaalaadkii ugalama imanaysaan kaasi waa qowl culamo dooraana tilmaamo mufasiriinta ka mid a weji labaad baa jira waa in la yidhaahdo ilaa an tattaquu minhum tuqaah waxaa laga tilmaamayaa haddaad gaaladii ka baqataan oo xukunkoodii oo kale aa ku dhex sugan tihiin yacni markaa ama markaa waxa weeye iyaga idinka qaalib yihiin ama aa ku hoos nooshihiin xaaladda caynkaasa waxaa u samaynaysaan mudaaraad afka u macaanaynaysaan laakiin aydaan muwaalaad u muujinaynin oo taqiyad iyo muwaalaadku way kala duwan yihiin isku mid maaha sidaan ahlucilmi badan baa tilmaamay oo calaamat ibnulqayim ka mid yahay mufasiriinta qaarna ay ka mid yihiin oo waxay yidhahdeen ilaa an tattaquu minhum tuqaah waxaa laga tilmaamayaa nooc mudaaraata in loo sameeyaa laga tilmaamayaa oo afka loo macaaneeyo oo hadalka loo wanaajiyo oo loo qaboojiyo cibaarada iyo hadallada lagula hadlayo iyadoo aan lagu odhanayn waa idin jecel lahay ama waxa weeye caynkan iyo caynkan baa noo tihiin ama wax la mida wax muwaalaata iyadaan loo muujinayn ayuunbaa markaa waxa weeye yacni markaa afka loo macaanaynayaa oo dhaqan wanaagsan iyo mucaamalo wanaagsan lagula dhaqmayaa si sharkooda iyo dhibtooda looga nabadgalo marka ayagi gaalib yihiin oo lagu hoos sugan yahay taasi waa maxay waa haddii ikraah aanu iman maxaa kala duwan baqashada laga baqdo gaalada waa caam baqashadii heer ikraah inay gaadho y dirqinayaan oo ku khasbayaana waa shayun aakhar alikraahu akhasu min alkhawf dirqinta ay gaaladu dirqinayaan oo kugu khasbayaan kufriga inaad ku dhawaaqdo ay kugu khasbayaan haddii kale ay ku dilayaan ama dhibaato weyn ku geysanayaan ama dhaawac ha noqoto ama markaa dilba ha noqotee ta noocaasina waa shayun aakhar aayaddii kale suuratu naxli baa tilmaamaysa ikraaha man kafara billahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطma'inun biliimaani walakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim gadabun min allahi walahum cadaabun cadiim yacnii ku kastoo gaalooba iimaankiisa dabadii gaalnimo la yimaada ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan marka laga reebo kii waxa weeye la dirqiyey oo lagu khasbay kufriga inuu ku dhawaaqo ama kufri sameeyo yacni lagu khasbo khasboo lagu dirqiyey dirqintu maxay ku imanaysaa odhaahda iyo ficilka daahirka ah caqiidada qalbiga lama ikraahi karo waayo qofka caqiidadiisa qof ma daalacanayo saas aawadeed ictiqaadka qalbigu ma geli karo ikraah ma geli karo laa sultaana calayhi axad qof bini aadam oo awood ku lihi ma jiro waxaa ma niyaysay maad niyeyn ma ictiqaadisay maad ictiqaadin ma kala ogaan karo mana dirqin karo wuxuu dirqin karaa waa daahirka waxa muuqda oo maxay ah sidaa ku dhawaaq ama sidaas samee ifcal kada ficil daahira in jawaarixda laga sameeyo ama odhaah in lagu dhawaaqo ayuunbay noqonaysaa waxa la dirqin karaa waa ficil haddama aragta laakiin caqiidada qalbiga ikraah ma geli karo markaa ku kastoo gaalooba oo gaalnimo la yimaadaa ama gaalnimo muujista marka laga reebo kii la dirqiyey oo kufriga lagu ikraaho lagu dirqiyo iyado oo qalbigiisu iimaankii ku xasillooyi oo aanu iska bedelin inta kale waa la cadaabayaa walakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim gadabun min allahi walahum cadaabun cadiim ku kastoo gaalooba oo aan mukraha la dirqiyey ahayn ee lagu khasbay kufriga yacni qalbigiisuna weliba iyadou ku xasiloon yahay kaa iimaankii ku xasiloon yahay marka intaa laga reebo kii kale allahna waa u cadhooday cadaab cadiimina waa u sugnaaday marka waxaa laga soo reebay keliya mukrah marka kii waxa weeye baqayey haddaan la ikraahin oo la dirqiyin cudurdaar u heli maayo inuu muwaalaat la yimaado yacni markaa cudurdaar u heli maayo walow markaa nooca muwaalaadku tii kufriga ahayd bayaynay ahaan saas aawadeed taqiyadu waxay noqonaysaa in marka laga baqo laakiin ikraaha aanu jirin in afka loo macaanaynayo mucaasharo wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan iyo markaa dabeecad wanaagsan lagula dhaqmayo si dhibtooda iyo sharkooda looga nabad galo mudaaraa baa la yidhahdaa almudaaraa waa dhaqan wanaag baa lagula dhaqmaya wanaag baa loo muujisanayaa yacni saas yadaa weyy nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday habeenkii dhoweydba waa sheegnaye yacnii ninbaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ka idan dalbay islaamnimada ku cusbaa oo markaa xaaladdiisu xoogaa aynay markaa yaro fiicnayn markii dambe uu xoogaa sii fiicnaaday markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iidanuu lahu fa bi'sa akhu lcashiira xadiisku uu ku sugan yahay u idma yacnii mid qolo yacni markaa ka mid ah isagaa ugu xun baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaa iyadoo uu nebigu ka yidhi fabi'sa akhulcashiira ayaa markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam u soo galay ee loo soo idmay u soo galay baa nebigu markaa hadalka u wanaajiyey oo markaa hadal markaa debecsan kula hadlay markaasaa caaisha yaabtay markaasay ti yaa rasuula allahi markii horena sidaasaad ka tidhi markii dambena hadalkii waad u dabciso hadal wanaagsan baad kula hadashay oo bimacnaa hadalkii markii hore aad ka tidhi dee markaa mid la nooca markii dambe kulamaad hadlin markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ya caaishatu ina shara annaasi man wadacahu annaasu itiqaa'a sharihi aw qaala fuxshi caaisha ay dadka waxaa ugu shar badan kay dadku ka yaacaan oo ka didaan yacnii oo ay uga tagaan sharkiisa ama afxumadiisa yacnii cararay ka cararayaan oo iska ilaalinayaan daraaddeed kay uga tagaan baa dadka ugu shar badan marka inay mucaamalo wanaagsan tahay iyo mucaasharo wanaagsan tahay buu marka waxaa tilmaamayaa marka iyadoo yacni mudaaraadku saasoo kale ay noqonaysaa saasoo kale ayay noqonaysaa sidii awalulislaam yacni markaa loo amray cafiga iyo safxiga loo amray oo gaalada markaa in layska cafiyo in laga jeesto in waxa weeye markaa yacni markaa salaam yacni markaa salaamu mutaaraka lala yimaado oo waxa weeye markaa yacni eh, yacni cibaaraadka noocaas ah taasoo kale markaysa waxay noqonaysaa marka ma noqonayso muwaalaat in loola imanayo noqon mayso haddaynay ikraah gaadhin lakiin hadday xaddulikraaha gaadho waxay noqonaysaa cudurdaar lagu muujin karo yacni markaa shay markaa muwaalaadkii daahirka ayd ka mid a ah haddii lagu dirqiyo ama shay kufriga ka mid a ah in lagu dhawaaqi karo haddii shuruudda ikraahu dhammaystiran tahay ikraahuna wuxuu leeyahay shuruud shuruuddu waa inay dhan tahay culammadu waxay sheegaan afar ilaa shan sharti bay sheegaan oo ay leedahay ikraahu leeyahay ashardu alawal culammadu waxay shartiyaan waa inuu yahay kan wax dirqinayaa amrayaa ee wax khasbayaa yacni mid awoodaaya wuxuu ku hanjabayo inuu fuliyo waa inuu kari karaa hadduu leeyahay waa ku dilayaa waa inuu dilka fulin karaa oo qaadir ku yahay marlabaadka kan markaa loo eh, la dirqinayaana waa inuu ka tamar gaaban yahay oo caajis ka yahay oo aanu kari karayn inuu iska daafaco aanu awoodi karayn si kastaba ha isaga daaficeen ama waxaa uga baaqdeen kulay ku tahay inuu ka baxsado kulay ku tahay yacni sinaba haddaanu markaa uga baxsan karayn ama isaga daafici karayn ama isaga caabin karayn ama uga siiban karayn oo uga baxsan karaynin yacni taasi waa shardiga koowaad waa inuu yahay an yakuuna qaadiran calaa yacni markaa tanfiidi maa yuhadidu bihi ya waa inuu markaa waxa weeye aamirka wax amraya wax ikrahaya waa inuu taa markaa awoodi karaa ka la ikraahaya la dirqinayaana waa inuu yahay yacni caajiska yaho aanu kari karayn waxa inuu iska daafico ama iska caabiyo walow bilfiraari bay culammadu yidhaahdeen kulay tahay inuu ka baxsado ka cararo shardiga labaad culammadu waxay u shardiyaan an yaqliba calaa dannihi annahu yunafiduh ama yunafidu dalik waa inuu dannigiisa ku qaalib noqotaa oo u badiyaa waxa inuu ka dhabaynayo fulinaayo ee hadduu is yidhahdo wuu iska hadlayaa ama ma samayn karo ikraha noqon mayso khalabatu danni waa inuu ku helaa inuu waxaa markaa fulinayo oo uu ka dhammaynayo shardiga saddexaad waxay culammadu yidhaahdeen waa inuu yahay an yakuuna fawriyan waxaasi wax deg dega waa inay tahay oo uu leeyahay marka haddaan ku dilayaa ama saacaddan baan ku dilayaa haddaad sidaa yeeli weydo laakiin hadduu yidhaahdo waxaan ku dilayaa bacda shahrin ama bacda usbuuc baan ku dilayaa haddaad sidaa yeeli weydo ikraah ma noqonayso fawri inay tahay baa shardi ah waayo intaa waxaa isbedeli karaa haddii zamanku markaysa markaa aanu ahayn markaa wax hadda ah ya iyo saacaddan ah, markaa waxaan hadda markaa kusoo xigtay iyo wax la mida aan ahayn yacni xaalka noocaasa ikraah ma noqonaysa bay waa inuu fawri yahay waa shardiga saddexaad shardiga afraad allaa yadhara min alma'muuri maa yadulla cala ikhtiyaarih waa inaynay ka muuqanin kan wax la amrayo wax ku tusinaya inuu wax kala doortay waa inaynay ka muuqan oo haddii kan la dirqinaayo ay ka muuqato wax ku tusinaayo inuu wax kala doortay ikraah ma noqonayso waayo qofku hadduu nafurad uga jeedo dee wixii loo laqimo ma khilaafo afartan shardi markuu sheegaayo xaafid ibnu xajar fatxulbaariga masalan dalaaqa masale ku saabsan buu tusaalaynayaa wuxuu odhanayaa nin baa ku yidhi nin waxa weeye waa ku dilayaa haddaad heblaayo saddexdeeda dalqadood aada ridi weyda hadda oo hadda furi weyda saddexdaba oo ridii uu qabay ninkaasi ayuu doonayaa inuu ku khasbo inuu furo markaasuu saddexda dalqadood haddaanad yeedhin ya kurkaan hadda kaa jaraya seeftii buu haystaa yacni waxa weeye galku ka saaray ku dhawaaq saddex dalqadood haddii kale kurkaan kaa jarayaa buuli markaasu yuu dalqad baan furay nafurad ugama jeedin dalqaddaa hadduu naftiisa inuu badbaadiyo uga dan lahaa waxa loo laqiimay ma khilaafeen ayuu xaafid ibnu xajar odhanayaa waxaa ka muuqatay wax ku tusinaya inuu wax kala doortay saddexdii loo laqimuu ka leexday mid buu u leexday middaa ikhtiyaarkiisa ku furan way furantay dalqadaas allaa yadhara min alma'muuri maa yadullu cala ikhtiyaarih waa inaynay ka muuqan kan wax la amraayo wax ku tusinaya inuu wax kala doortay laakiin hadday ka muuqato wax ku tusinaya inuu wax kala doortay yacnii ikraahii ma shaqayn oo markaa ma noqonayso miduu macduur noqonayo maa marka kufrigana waa saasi leeg wixii loo laqimay waa inaanu ka leexan hadduu nafurad uga jeedo ee haddii markaa uu ka muuqdo wax ku tusinaya inuu wax kala doortay ikraah cudurdaar u noqon maayo afartaa shardi culammadu waa isla ogol shardi shanaadna waxaa lagu sheegay markay kufriga ku saabsan tahay waxaa lagu dirqinayaa waxaa lagu sheegay aayadda oo waxa weeyaan wa qalbuhu mutma'inun biliimaan shardiga shanaadna halkaasaa lagu sheegay way waa jumla xaaliya jumladani waa xaal xaalkana waatay culammadu yidhahdaan alxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamilih xaalku wuxuu wasfiyo sifo u yahay eh, yani lisaaxibi saaxibulxaalku wasfi u yahay iyo qaydun licaamilihi caamilul xaalkana shardi buu yahay marka ilaa man ukriha caamilulxaalku waa ukriha saaxibulxaalkuna waa huwa oo manka u noqonaya oo naa'ib faacilka ah oo qarsoono la qadarayo hadda maaragtaa waxa la dirqiyey ilaa man ukriha mid la dirqiyey mooyaane waxa la dirqiyey wa qalbuhu walxaal qalbuhu mutma'inu biliimaan iyada oo qalbigiisu iimaanka ku xasiloon yahay marka xaalkaasi waa inuu yahay sharti u yahay caamilulxaalka ukriha ah marka marka la dirqinaayo bisharti waxa markaa sharti u ah marka kufri lagu dirqinaayo in qalbigiisu iimaankii ku xasiloon yaho aanu iska bedelin o aanu kufriga u qasdin ee uga jeedo nafurad naftiisa uu ku badbaadinayo laakiin iimaankii sidii ugu sugayo ugu xasilooyin ee shuruudda ikraahu haba dhammaato afartuba ha joogaan ee haddii qalbigiisu iimaankii iska bedelo ya oo nafurad aanu uga jeedin markaa shaygan kufriga uu ku dhawaaqayo ama nafurad aanu uga jeedin dalqadan uu ku dhawaaqayo yacni ikraahu waxba u tari maayo oo cudurdaar u noqon maayo ee wuxuu noqonayaa xukunku inuu sugnaanayo ayuu noqonayaa waa inuu niyatu takhallus ay tahay waxaa loo samaynayaa laakiin kufriga hadduu u qasdo ou yidhahdo waa shay iska sahlane yacni iska samee yacni markaa waxa weeye dib baad markaa bal aad ka egtahay ama aad ka soo islaamtahay tahay ee nafurad aan uga qasdina qalbigii iimaanka iska beddelo waa ku gaaloobaya waa shan shardi ahlucilmiga qaarkood waxay ku daraan shardi lixaad shardigaa lixaad culammadu islama ogola shardigaa lixaad waxaa weeye cuquubo qofka in lagu bilaabay ma shardiba mise kalaamka loogu hanjabay waa ku filan tahay markay kufri ku saabsan tahay baabulkufri waxaa lagu dirqinayaa in ciqaab lagu bilaabay shardi miyay tahay mise shardi maaha alimaam axmed ibnu xambal wuxuu qabaa marka qofka kufri lagu dirqinayo laabudda min cuquuba waa in dhib la mariyey jirtaa ee hadal keliya aynay ahayn hadalka keliya ma noqonayo buu yidhi ikraah marka kufri lagu dirqiyey qofka oo cudurdaar u noqon maayo laakiin ahlucilmi badani taas kale ma mid aha saas aawadeed baa imaam axmed ibnu xambal markii nimankii khulafada ahaa ee cabbaasiyiinta ee ictiqaadkii qaldanaa ee ku saabsanaa qur-aanku waa makhluuq lagu kadiyey ictiqaadka noocaasa lagu kadiyey dadkana ay ku dirqinayeen oo ku khasbayeen qaar ay ku xidhaan qaar ay ku garaacaan qaar ay ku dilaan yacni culamo fara badani waxay qaateen ruqsaday qaateen oo yaxya bnu maciin iyo ka mid ahaayeen ya alimaam axmed ibnu xambal isagu waxa weye casiimadu qaato oo qofka marka la dirqiyo oo kufri lagu dirqinayo ruksada inuu qaataana waa bannaan tahay hadduu ruksada qaadan waayo casiimada ku adkaysto ilaa la dilaayo islaamnimadaa ku sugnaado sii dayn waayo oo shaygii kufrigaa u diido inuu la yimaado ama ku dhawaaqo daaka afdal kaasaa fadli badan saas nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka ka warramay ummadihii hore qaarkood in gaalnimada lagu dirqinaayey oo miishaar inta laga saaro madaxa dabeedna la odhan jiray diinta ka noqda dabeedna markaysaa markaa sida loogu kirkirayo iyagoo aan ka noqonin laba loo kala goyn jiray laba loo kala jari jiray inkastoo bacdu ahlicilmi yidhaahdaan ikraahu ummadihii hore cudurdaar uma ahayne ummatu muxamed keliya ayuu cudurdaar u yahay laakiin daliilkeedu taas yadaa ma caddaa istidlaalkaas nadar baa ku sugan ta kale wakhtiga nebiga sala allahu alayh wasalam waa jirtay iyo wakhtigii saxaabadaba inay waxa weeye muslimiinta qaarkood ay ku sabreen ilaa gaaladii ay ka dileen ilaa gaaladii ay ka dileen wakhtiga nebigana waa dhacday oo dee makaba muslimiintii qaarkood baa lagu laayay ya yani ummu camaar baa ka mida markaysa markaa dadkii la dilay ka mida sabran ya ala yaasir fa ina mawcidakum aljanna yacni wakhtigii saxaabada laftooda saasay waa dhacday yacni nimankii waxa weeye soo baxay ee sheeganayay nebinimada beenbeenta u sheegtay ee markaa yidhi nebiyaanu nahay ee gaalnimada dadka u horseedaayey muslimiinta qaarkood bay qabteen marka markay qabteen bu wuxuu yidhi weydiiyey atashhadu annii rasuulu ullah ninkii waxa weeye beenbeenta nebinimada u sheegtay ee gaalka ahaa ayaa ku yidhi inaan rasuulkii ilaahay ahay ma qiraysaa markaasuu innii asamu falaa asmacu anigu waa dhegalaah waxba ma maqlo wuxuu idhi atashhadu anna muxamadan rasuulu llah ma qiraysaa muxamed inuu rasuulkii ilaahay yahay markaasuu haa markaasuu haddana ku soo celiyey su-aashii atashhadu annii rasuulu ullah inaan aniguna rasuulkii ilaahay ahay ma qiraysaa markaasuu innii asammu fala asmacu waa dhegala oo waxba ma maqlo markuu weydiiyo nebi maxamed inuu rasuulkii ilaahay yahay ma qiraysaa wuxuu yidhahdaa haa taa wuu maqlayaa laakiin markuu yidhaahdo aniguna inaan ahay rasuul ilaahay ma qiraysaa wuxuu yidhahdaa waa dhagaalo ahay oo waxba ma maqlo dabeedna sidii buu ku dilay sidii ayuu ku dilay marka calaa kulli xaal culammadu waxay isla ogol yihiin casiimada inuu qaato oo kufriga diido oo yacni markaa sidaa lagu dilaa waxay tahay yacni markaa sidii fadliga badnaydo waa casiimadii ruksada hadduu qaatana u bannaan haddaba ruksada qaadashadeeda imaam axmed ibnu xambal wuxuu u qabay wakhtigay u bannaanaanaysaa inay tahay marka cuquubo qofka la markiyo oo ciqaabtii lagu bilaabo ee haddaan ciqaabba la taabsiina hadal keliya lagu yidhaahdo ikraah ma noqonayso ayuu markaa qabay imaam axmed ibnu xambal saas aawadeed baa yaxya bnu maciin iyo ahlucilmigii ruksada qaatay oo yidhi mukrahiin baynu nahay ilaahayna waa kaa yidhi ilaa man ukriha waqalbuhu mutma'inun biliimaan marka waxa weeye jeelkii uu ka soo baxay oo la soo daayey wuu ka haajiray nimankii waa ka jeesto oo salaanta waa ka qaadi waaye markaasaa yaxya ibnu maciin u yimi markaasuu la hadli waayey markaasuu yihi sawta ilaahay ruksada markaysa markaa yani yani uu sheegay ilaa man ukriha waqalbuhu mutma'inun biliimaan qisatu camaar sawtii jirtay markaasuu xaggaa uga sii jeestay ya markaasuu yihi qisatu camaar qisatu camaar bay leeyihi camaar waa la yacni markaa garaacay la dhibaateeyey ilaa markii dambe lagaga yeedhsiiyey idinkana waxaa laydinku yidhi waa idin xidi doonnaa waa idin garaaci doonnaa hadal keliya laydinku yidhi markaasaa ku hadasheen markaysaa wixii laydinka doonaayo yani qisadiinna iyo qisada camaar isku mid maaha buul ya calaa kulli xaal taas waxa weeye culammadu way ku kala duwan yihiin masale labaad ikraahu ma odhaahda keliyu galaa mise ficilka laftiisa waa geli karaa taana khilaaf baa ku jira bacdu ahli cilmi waxay yidhaahdeen ikraahu odhaahyada keliyu geli karaa laakiin ficilka maya laakiin saxiixu waxay tahay sida jamaahiiru ahlicilmi qabaan qowlka iyo ficilka daahirkaa ah mid walba ikraahu waa geli karaa ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan iyaduna waa caam oo yacni labada mid walba yacni waa ku caam waxaa laga reebay un qalbiga wixii ku saabsanaa marka wixii daahirka daahirkaa inay ku harhsan tahay ayaa markaa ka muuqatay yacni saasaa ka daahira waayo marka lasoo reebay e, wa mutma'inun biliimaan waxay ku tusinaysaa tii daahirka ahayd inay markaysagaa soo gelayso cumuumkaa hore cumuumkaa hore soo gelayso saas yadaaba markaa laga qaadanaya marka kii khawfka ku sugnaa iyo cabsida laakiin aan la dirqiyini hadduu kufriga ku dhawaaqo isagu waa gaaloobaya waayo noocii lasoo reebay ma qadarka laga soo reebay mooyaane inta kale cumuumkay ku baaqi tahay ya cumuumka ayay ku baaqi tahay laakiin waxaa laga soo reebay keliya ilaa man ukriha waqalbuhu mutma'inun biliimaan saas aawadee calaa kulli xaal khawfku waa caam yani ikraahuna waa khaas wa akhasu min alkhawfi khawfka waa ka khaasnimo badan yahay yani mutasaawiyaan ma aha khawf kasta ikraah ma aha laakiin ikraah kasta yani khawf waa weheliyaa laakiin khawf kasta in ikraah weheliyo ma aha marka cumuum iyo khusuus ayaa u dhaxaysa saas aawadeed waxaa laga tilmaamayaa taqiyadan mudaara'at inuu markaa la imanaayo afka u macaanaynaayo yacni markaa foolasha u qaawinaayo si uu sharkiisa uga badbaado wakhtiga laga awoodda badan yahay uu ku hoos nool yahay yacni markaa hadal wanaagsan uu kula hadlayo laakiin aanu wax muwaalaada ula imanayn walow haba noqoto daahir keliya aan laqbada soo laqbayno allah waxa uu yidhi tuuliju alleyla fi nnahaari wa tuuliju annahaara fi lleyl tuuliju lleyla waxay kusii xidhan tahay aayadda ka horaysa qul illaahumma maalika almulki ilaahay baa lala khitaabayey oo ilaahay baa ducadan yani markaa muuminiinta u laqimay inaysan sidan yidhaahdaan yani nebiga u laqimo amray nebiga haddii la amrayna yani ummaddana waa la amray waayo ummaddu nebiga ay ku dayanaysaa laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana wixii nebiga lagula khitaabana daliil ku khaas yeelayaa oo mukhaatabada ka dheeraada haddaan lahaynin asalku waa in ummadduna la wadaagto uu caam yahay caamun min xaysu almacnaa looma jeedo xagga lafdigu caam ka yahay xagga macnuhu caam ka yahay wama bihi qad khutiba annabiyu tacmiimuhu fi lmadhab asaniyu tuuliju waad gelinaysaa ilaahay ow tudkhilu waxaad gelinaysaa alleyla habeenkii waxaa loo jeedaa wax ka mida finnahaari maalintaad gudagelinaysaa looma jeedo habeenkoo dhan baad maalinta gudagelinaysaaye muraadku wuxuu yahay qeyb habeenka ka mida ayaad waxaad dhex gelinaysaa maalintii markaasaa maalintii badanaysa wa tuuliju waxaad gelinaysaa annahaara maalintiina tudkhiluhu waad gelinaysaa fi leyli habeenka gudihiisa fayasiidu waxaa badanaya kullu minhumaa mid kastoo labadooda ka mid a wuxuu ku badanayaa bima naqasa min alaakhari waxa ka kale ka nuqsaamee ka yaraaday yacni ka dhinmay ayaa markaa kan ku biiraya oo uu la badanaya marka habeenku yaraado maalintaa badanaysa marka maalintu yaraatana habeenkaa badanaya qayb markaa maalintii ka mid a baa habeenkii lagu daray wahaakada wa tukhriju waad soo bixinaysaa alxaya ka nool min almayiti mayd baad ka soo saaraysaa kal insaani waa sida markaa aadamiga wataa'ir iyo shimbirka min annudfati biyaha laga soo saarayo waalbaydati iyo beedka laga soo bixinayo waxay culammadu u tilmaamayaan kaannahu biyuhu markaysa markaa aynay noolayn yani saasoo kale ay u tilmaamayaan waxa laga abuurayo kollay xayawaanka yacni xayawaanaad manawiya ku jirto nololi waa ku sugan tahay laakiin noloshii markaysagaa shaygan kale la noolaynayo ee ruuxda ah yacni markaa waxa weeye dee dib baa markaa taa laga gelinayaa laakiin marka hore kollay nooc nololi waa ku jirtaa laakiin culammadu siday u cabiri jireen saasay tahay waxay kaloo tilmaami jireen wa alxaya min almayiti yacni muumin baad ka dhalisaa gaal gaalkii wuxuu ka dhigan yahay kalmayiti uu ka dhigan yahay oo iimaankii mar hadduu ka maqan yahay sidii wax markaa aan noolayn buu ka dhigan yahay muuminkuna sidii wax nool buu ka dhigan yahay iimaankaa noolayn ee ruuxdiisa iyo qalbigiisa wa tukhriju lmayita min alxayi maydkana waxaad ka soo bixinaysaa min alxayi mid nool kanudfati walbayda waa sida nudfada biyaha yare manida ah ee markaa xayawaanaadka laga abuurayo arlada ku nool iyo walbaydati markaysagaa beedka adhow markaysaa markaa dee beedkii marka la dilaaciyo yani waxaa ka soo baxaya afraakhdii yani ayaa ka soo baxaya yani saasaa marka waxa weyaan hadhow ay ku noqonaysaa yani marka digaagad weyn ay ku noqonaysa marka horena waxaa yare markaysaga beedka markaa markuu dilaaco ka soo baxay ayay markaa tahay si kale waxa weeye waa loo fasiraa markaa tukriju mayita min alxayi meydka markaa wuxuu noqonayaa gaalkii baad ka soo bixisaa muumin oo muumin baa gaal dhalaya marka waxay soo gelaysaa watukhriju lmayita min alxayi ayay soo gelaysaa waxaa kaloo markaas soo gelaya yacni qofka nool ee markaysaga maydka dhalaya yacni ilmihii baa caloosha ku baktinaya markuu caloosha ku baktiyo ayuu hadhow markaysagaa dhalanayaa yani watukhriju lmayita min alxayi daahir bay ku tahay waa ku caddahay ya in meyd laga soo bixiyey mid nool yani qofkii wuxuu ku dhintay ama neefkii ama qofkii wuxuu ku dhintay caloosha ama uurku ku dhintay dabeedna hadhow wuxuu soo dhacay isagoo meyda ayuu soo dhacay waxay noqonaysaa wa tukhriju almeyita min alxay wakadalika markaysaga waxa qofku hadduu markaa yacni nool yahay ilmaha caloosha hadduu nool yahay oo hooyadu ay dhimato oo dabeedna si deg dega looga dilaaciyo oo looga soo saaro hooyadii oo markaysa markaa dhimatay ayaa ilmihii oo nool laga soo saaray wa tukhriju alxaya min almayit waa daahir cumuumka inay gelayso waxaad ka soo bixisaa markaysagaa mid nool baad ka soo saartaa meyd ka soo saartaa wa tarzuqu man tashaau bigayri xisaab wa tarzuqu waad arsaaqaysaa ilaahayow man tashaau kaa doonto waxaad arsaaqaysaa bigayri xisaabin xisaab la'aan baad ku arsaaqaysaa xisaab la'aanta waxaa loo jeedaa risq ay risqan waasican risq ballaadhan baad arsaaqaysaa qur-aanku wuxuu ku yimi usluubkii luqada carbeed buu ku yimi luqada carbeedna waxaa loo yaqaanay shayga haddii la waa bilaa xisaab ama waa bikayri xisaab inuu yahay wax fara badan inuu yahay baa loo yaqaanay ya waayo dee bini aadamku awooddiisu waa xadidan tahay marka haddii waxa weeye wuxuu aada u fara badan yahay ma xisaabin karo ma tirin karo haddii imka la yidhaahdo ciidda arlada kor saaran tiriya bini aadamku ma kari karaan inay tiriyaan oo tiradeeda gartaan jawaabtu waxay tahay maya waxay odhanayaan markaa cadad ma leh tiro ma leh ya laakiin ilaahay wax walba waa u tirsan yihiin wax walba waa u xisaabsan yihiin wuxuu ilaahay garanayaa ciidda arlada saaran cadadkeeda noolayaasha nool wax alla waxaa noolay ku jirta cadadkooda bal makhluuqaadkao dhan cadadkooda intay yihiin buu ilaahay garanayaa yacni cilmi dhab ah uu ku garanaya male male maaha inta cadadka makhluuqaadku yihiin ama wax nool ha aadaan ama waxaan noolayn ha aadaan noocay doonaan ba ha noqdaan jamaadaad ha noqdaan yacni markaa dhira ha noqdaan ciid ha noqdaan dhagxan ha noqdaan yacni markaa noolayaal ha noqdaan wax arlada ku nool ha noqdaan wax cirka ku nool ha noqdaan wax berri ku nool ha noqdaan wax badda ku nool ha noqdaan ya wax kastaaba ilaahay waa u tirsan yihiin waxaan ilaahay u tirsanayni ma jiro ya laakiin usluubkii dadku ay garanayeen ee luqada lagu yaqaanay baa lagula khitaabay laa yattakhid ilmu'minuuna alkaafiriina awliyaaa min duuni almu'miniin laa yattakhid yaynay ka yeelanin almu'minuuna muuminiintu alkaafiriina gaalada yaynay ka yeelan awliyaa'a yacni qaar markaa ay jecel yihiinoo yacni sokeeye ay ka dhigtaanoo awliyaa waxaa laga keen min alwelyi weligu waa qurbiga yacni marka waa dhowaanshaha iyo mutaabacadiiyo raacitaanka marka qaar waxa weeye ay jecel yihiin oo ay raacaan oo ateecaan yacni yaynay ka yeelan oo u gargaaraan yaynay ka yeelan gaalada yuwaaluunahum ay ka weli yeelanayaan min duuni lmu'miniin ay min hayri lmu'miniin mu'miniinta hayrkooda ay ka weli yeelanayaan oo duun loo fasiro bimacnaa hayr ama weji labaad min duuni lmu'miniin yacni duun loo fasiro in laga tilmaamaayo ay mutajaawisiina yacni markaa qasra alwalaayati cala almu'miniin muuminiinta inay walaayada ku koobaan iyo muwaalaadka xaalay ka tallaabayaan waxaa markaa soo gelayaa inay gaaladii iyo muuminiintii wada jeclaadaan oo wada markaa raacaan iyo inay gaalada gaar u raacaan oo gaar u jeclaadaan mid waliba waa soo gelaysa mid waliba waa soo gelaysa marka tafsiirkaa kale lagu fasiro oo duun la yidhaha bimacnaa mutajaawisiin aa loo jeedaa xaalna laga dhigo waayahay waman yafcalu daalika ku kastoo sidaas sameeya ayuwaalihim gaalada ka weli yeesha oo jeclaada yuwaalihim buu idin qoraysa maa nusakha jalaalaynka waxaa ku yimi yuwaalihim waxaana marka la fasirayo yacni asala in mufasirku mufasarka lafdiga wax fasiraya lafdiga la fasiraayo inuu markaa raacayo xagga icraabta ka raacayo xagga ciraabta inuu ka raacayo oo waxay ka dhigan tahay dee waxa weeye in meeshiisii oo kale uu degay ayay ka dhigan tahay ya maa bacda ay cadfu bayaani u bedel marka kaannahu meeshii lagu bedelay waman yafcal dalika ay waman yuwaalihim kaannahu insaa la yidhi laakiin culamada qaarkood waxay dooneen inay yidhaahdaan yuwaaliihim yacni wa xallu macnan laa xallu icraab xagga macnaha ayuunbu markaysa markaa mar la yidhaahdaa marka icraabta tawjiiheedu yani nadar ku sugnaado ayaa lahe waxallu macnan xagga macnuhun baa laga furfurayaa ee icraabtii in sideedii diqa loo raacayo si diqa ah ma aha marka waxay ku saxan tahay yuwaalihim hmm. marka yuwaaliihimna waa xallu macnan laa xallu icraab waman yafcal dalika ku kastoo sidaa yeela ay yuwaalihim ka weli gaalada falaysa min allaahi ay falaysa min diin illaahi fii shay xagga allah waxba kagama sugna bimacnaa diinka ilaahay kuma sugna oo hadduu muwaalaad dhammaystiran yacni markaa uu gaaladii ka weli yeesho almuwaalaata almutlaqa ama markaysaga noocii kufriga ahaa uu kaga weli yeesho yacni diinka ilaahay waxba kagama sugna ilaa an tattaquu minhum tuqaah inaad baqasho ka baqdaan mooyaane baqashadaasi hadday gaadho xaddulikraah ilaa kufriga ayaa daahiran loogu dhawaaqi karaa iyadoo iimaankii qalbiga ku xasilloon yahay shuruuddii ikraahuna hadday dhammaystiran tahay waa hadduu khawfkaasi xaddulikraah gaadho xaddi la khasbayo qofkoo lagu dirqina laakiin haddaanu xaddulikraah gaadhin waxay noqonaysaa mudaaraat iyo mucaasharo wanaagsan iyo markaysaga markaa cadaawaddoo la qariyo inuu la imanayo xaaladda uu ku hoos nool yaho iyaga ka baqaayo oo duruuf keensatay ay jirto inuu qariyo cadaawadda asal ahaan cadaawadda gaalada in la qariyaa ma bannaana waajibku waxay tahay waa in la muujiyaa cadaawadda gaalada loo qabo waa waajib sunne maaha saas aawadeed ayaa markaa ilaahay amray in markaa nebi ibraahim iyo muuminiintii markaa rumaysay in markaa lagu daydo iyaguna waxay la yimaadeen inay markaa gaaladii yidhaahdeen yacni dhexdeenna waxaa ka muuqatay cadaawad baa ka muuqatay oo markaysaga markaa daahirtay marka cadaawadda siday u muujisteen waa in loo muujistaa baa waajibaysa allah waxa uu yidhi qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waladiina macahu id qaaluu liqowmihim ina bura'aa'u minkum wa mima tacbuduuna min duuni illahi kafarna bikum kafarna bikum wabadaa baynana wabaynakum alcadaawatu walbagdaa'u abada xataa tu'minuu billahi waxdahu ila qowla ibraahiima liabiihi la astakfiranna lak wuxuu allah inoo sheegay waxaa idinku sugnaatay nebi ibraahim iyo muuminiintii wehelisayba ku dayasho wanaagsan goormaa ku dayasho wanaagsan idinku sugnatay maxaad kaga dayanaysaan id qaaluu liqowmihim inaa bura'aau minkum wa mima tacbuduuna min duuni illah markay sidaa yidhaahdeen kudayasho wanaagsan baa idinku sugnaatay gaaladii ay ka tabarru'een iyo waxay caabudayeenba beri baanu idinka idinka nahay iyo waxa allah sokadii caabudaysaanba kafarnaa bikum waa idin dafirno waa idinka kufrinay wa badaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan xataa tu'minuu billaahi waxdah waxaana daahiray oo muuqday yacnii dhexdeenna waxa muuqatay oo daahirto aan qarsoonayn colaad iyo nacayb aynu isneceb nahay oo idinla colnahay weligiin aanu idin ceebnahay wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaau abadan weligiin aanu idin necebnaho idinla colnahay xataa tu'minuu billaahi waxdah ilaa allah keligii aad rumaynaysaan bimacnaa tawxiidka ilaa alla imanaysaan tawxiidka ilaa alla imanaysaan marka marka hore idhaaru lcadaawa waa waajib gaalada cadaawadooda iyo nacaybka loo qabo oo ahluliimaanku u qabo inay muujiyaan oo aynay qarinini sunne maahay waa waajib marka waxaa kala jira yacni cadaawaddii in la muujiyo iyo cadaawaddii inay jirto laakiin la qariyo iyo cadaawaddii in laga tagaba cadaawaddii haddii laga tago gaaladii markaa la yidhaahdo idinlama colinihin oo markaysaga walaalahayaa tihiin oo saaxiibbadayadaa tihiin oo waxa weeye cadowgiinna cadowgayaga ah de waxay noqonaysaa marka in laga weli yeeshay noqonaysaa muwaalaadkii gaalada la siiyey noqonaysa ya yacni waxa weeye waxaa la sheegtayba in la isjecel yahay oo jacaylkii uu jiro marka waxa weeye in yacni cadaawadda la qariyo iyo in la jecel yahay in la sheegtaa way kala duwan tahay maxaa la rabaa waxaa la rabaa qofka muuminka ay kollayba mar walba waa inuu gaaladii necbaadaa oo cadaawaddiiyo baqdaagu jiraa ilaa goorma xataa tu'minuu billaahi waxdah hadda lama odhan xataa tusaalimuunana ilaa aadna nabadgelinaysaan ilaa aad nala heshiinaysaan ilaa mucaamalo wanaagsan nala yeelanaysaan ilaa adna ammaan siinaysaan lama odhan gaayada lagu xidhay waa maxay xataa tu'minuu billaahi waxdah ilaa allah keligii aad rumaynaysaan colaadda iyo nacaybkaasi waa jiraya hadda aragta gaayada loo yeelay waa taas marka iyagoo aan eh, la iman iimaankii la iman tawxiidkii aan la iman oo allah keligii inay caabudaan iyo islaamnimadii aan la imanin oo soo islaamin in cadaawaddii laga tagaa daahiran wa baatinan iyadu waxa weeye waa khatar weeye waxay noqonaysaa xubbigii gaalada in lagu dhacay laa tajidu qowman yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulahu walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum marka waxaa weeye iimaankii wuxuu keensanayaa yacni jacaylkii gaalada la jecel yahay inaanu jirin oo iimaankii iyo jacaylka gaalada la jeclaanayaa qalbiga kuma isuguma imanayaan gaaladii waxaa la doonayaa in la necbaado colaad iyo nacayb loo qaba ayaa la rabaa xataa kuwii qaraabadee dhowaaba markaysaa la sheegay walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum yani walow kaana aqraba qariib yacni cidda ugu dhowaanshaha badanba ha ahaatee eheli maysid iyagoo jeclaanaya ahluliimaankaoo jeclaanaya cidda ilaahay iyo rasuulkiisa khilaaftay oo la collowday yacni gaalo iyagoo jeclaanayo heli maysida iyagoo necbaanayo la colloobaya ayaad helaysaa marka cadaawaddii inayna jirin waxay noqonaysaa in waxa weeye muwaalaadkii gaalada lagu dhacay laakiin cadaawaddii hadday jirto laakiin aan la muujinin ma waxa loo muujin waayey ahaatay inay gaaladii kaa qaalib noqdeen oo aad iyagii ku hoos nooshahay oo aada markaa waxa weeye dhibaatadoodii ka baqayso yacni xaalka caynkaasa waxaad u muujin weyday hadday tahay yacni baqashadaad ka baqanayso cudurdaar baad ikhfaaga cadaawadda aad qarinaysa u helaysaa yaa laakiin cadaawaddii inaad ka tagto cudurdaar u heli maysa aad qalbigaba ka jeclaato haddama aragta marka laakiin la kari karayo ama aan yagii lagu hoos noolayn waxa weeye laabudda min idhaari alcadaawa in cadaawaddii la muujiyaa waa mid markaa lagama maarmaana weeye oo waajiba weeyaan ilaa an tattaquu minhum tuqaah masdaru taqaytuhu tuqaa waxa weeye waa masdaru taqaytuhu ayaa masdarkeedii ay tahay taqaytuhu waa wasnigeedu ramaytuhu bay la wasni tahay waxayna noqon lahayd tuqayatan bay noqon lahayd dabeedna markaysa markaa sida tu'ada iyo kale dabeedna markaa e, ta'di waaw baa loo bedelay ya'diina alif baa loo bedelay ya'diina alif sidaasaa tuqaatan ayuu noqotay haddaad isku taagayso tuqaah baad isugu taagaysaa xaraf kasta oo laba kor dhigan marka la ysku taagaayo waxaa la isugu taagaa alif xakiima tawaaba caliima adamaarta binaa'a nisaa'a xataa hamsada laba kor dhigan marka la ysku taagayo la isuguma taago reebaysa ya qur-aanka markaa akrinayso xataa carabigana dee waxaa lugatu rabiica oo qaliila mooyaane reebis la isuguma taago cinda jamaahiri alcarab ya binaaan haddaad sidaa isku taag binaa'a baad odhanaysaa alif kuma qorna musxafka laakiin laba kordhigan isku taagayso alif baad isugu taagaysaa nisaa'an markaad isku taagayso nisaa'a binaa'a saasaa isugu taagaysaa laakiin xaraf keliya laga reebaa xarafkaasi waa maxay waa taa lmarbuuta waa tadan marka laysku taagayo laba kordhigeeda waxaa la ysugu taagayaa ha ilaa an tattaquu minhum tuqaah ha reeban baa la ysugu taagaya marka la xidhiidhinayana tuqaa tan baa la odhanayaa oo de waa laga soconaya waayahay ay takhaafu makhaafatan inaad ka baqataan gaalada ama baqasho a ka baqataan mooyaane falakum muwaalaatuhum waxay idiin sugnaatay bimacnaa idiin bannaan muwaalaatuhum gaalada inaad ka weli yeelataan bilisaani carabka a kaga weli duuna alqalbi xagga qalbiga aydan kaga weli taasi waxa weeyaan markaa sax ma aha haddii aan ikraah ayna gaadhin laakiin marka ikraah gaadho afka baarkiisa waa looga odhan karaa wixii markaa waxa weeye ay qofka ku khasbeen oo ruqsada wuu qaadan karaa bishuruutiha wa hada qabla cizati alislaam xukunkanna wuxuu ahaa islaamka cizadiisa intaanu islaamku qaalib noqon oo casiis noqon oo bimacnaa isagu gacan sarrayn wixii ka horreeyey buu markaa ahaa xukunkani oo markay muslimiintu ay tirada yaraayeen gaaladu markaa ay gacan sarraysay ee muslimiinta dhibaataynaysay wa yajri fii man huwa fii beladin laysa qawiyan fiiha wayajri xukunkaasi waa ku soconayaa waa ku dareerayaa fii man huwa kii isagu fii beledin dhul ku sugan dhulkaasoo laysa qawiyan fiiha ay laysa alislaamu qawiyan fiiha islaamku aanu qawi ku ahayn ama laysa huwa qawiyan fiiha ama isagu aanu qawi ku ahayn dhulkaas yacni dhulka gaaladu markaysa markaa ay ku dhibaataynayso ee muslimiintii tunjileecsanayso ee dhibta caynkaasoo kale ay ku samaynayso iyagu dirqinayaan yacni xaalka caynkaasa awood aynay ku lahayn muslimiintu beledkaas yacni markaa taasoo kale waa ka iman kartaa a yeeshee yacni markaa hadduu kari karayo dhulkaa gaaladu sidaa ugu dirqinaysa ee ugu dhibaataynaysa ee ugu tunjilecsanayso ee sharaa'icdii islaamka wax ka mida aanu gudan karaynin ama loo diidaayo waxaa waajib noqonaysa inuu ka hijrooda ayaa ku waajibaysa wa yuxadirukum allahu nafsah ilaahay wuxuu idinka digayaa idinku cabsi gelinayaa nafsahu yacni daatadiisa ay an yaqdaba calaykum inuu idin cadhoodo ay qadaba nafsihi cadhada daatadiisa ayuu idinka digaya cadhadiisu idinka digaya marka mudaaf baa la qadarayaa nafsahu wax laga tilmaamaya qadaba nafsihi baa macnuhu dhacaya wuxuu idinka digayaa in waalaytumuuhum haddaa gaalada ka weli yeelataan ilaahay ciqaabkiisa iyo cadhadiisu idinka digaya nafsigana allah in lagu sifeeyo waa soo aroortay nusuustaas sia laynoogu sheegay in u rumaynayna wa ila allaahi xagga allah oo keliya ayaa noqodku ahaaday ay ilmarjicu noqodku fa waa idin abaal marinaya allah waxau yidhi qul in tukfuu maa fii suduurikum aw tubduuhu yaclamhu allah qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow calayhi asalaatu wassalaam in tukfuu haddii aa qarisaan maa fii suduurikum yacni waxa laabihiinna ku sugan haddaa qarisaan aladii istaqara fii suduurikum aw tubduuhu ama aa muujisaan waxaa laabihiinna ku sugan yaclamhu allah allah waa og yahay yani waa ogaanaya waa og yahaa loo jeedaa yacni waxaad samaysaan oo dhan allah markaa kama qarsoomaysa allah waa ogaanaya wayaclamu yaclamu maa fi lsamaawaati wamaa fi lard wa huwa allah yaclamu waa og yahay maa fi lsamaawaati waxa cirarka ku sugan dhammaantood wamaa fi lardi iyo waxa arlada ku sugan dhammaanteed wallaahu allah calaa kulli shayin qadiir wax walba allah waa u awood badan yahay oo shay kastoo suuragal ah allah waa u awood badan yahay o waa awoodaa waxaa ilaahay inoo sheegayaa cilmigiisu ilaahay waasic inuu yahay wax walbana ilaahay ogyahay taana waxaa ku jirtaa yacni taxdiir dadka looga digaayo mukhaalafada iyo cisyaanka looga digaayo ya allah waxau yidhi qul waxaad tidhaahdaa lahum yaga waxaad ku tidhaahdaa in tukfuu haddaa qarisaan maa fii suduurikum waxa laabihiinna ku sugan ay quluubikum qalbiyadiinna ku sugan qalbiyadu waxay ku sugan yihiin laabahay ku sugan yihiin alquluub alatii fi suduur ya yacni qalbiyadu waxay ku sugan yihiin laabaha saasuu qalbiyada ugu fasiray maa fii suduurikum waxa laabihiinna ku sugan ay quluubikum qalbiyadiinna ku sugan oo min almuwaalaati muwaalaat ah ama kayrkeedba ah haddaa qarisaan aw tubduuhu ama aad muujisaan tudhiruuhu aad muujisaan yaclamhu allah allah waa ogaanaya yacni wax allah ka qarsoomaya ma aha cilmiga ilaahay waa waasic wax walba ilaahay uu ogaa yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuun ilaahay wuxuu ogyahay wixii hore u jiray iyo waxa jiri doona iyo waxaan jirayni hadday jiri lahaayeen siday noqon lahaayeen baa allah ogyahay wax kastoo hore u dhacay allah waa ogyahay wax kastoo hadda jira waa ogyahay wax kastooo jiri doonana waa ogyahay waxaan jiraynini oo dhacaynini hadday dhici lahaayeen fardan wa taqdiiran allah wuxuu ogyahay siday u dhici lahaayeen sifatulcilmi sifada cilmiga ilaahay wa acamu sifaati illaahi tacalluqan waa sifada sifaadka ilaahay ugu tacalluqa ballaadhan waayo wax walba waa ku tacalluqdaa waxay ku tacalluqdaa waajibka waxay ku tacalluqdaa mumkinka oo makhluuqaadka ah waxay ku tacalluqdaa mustaxiilaadka waxaan markaa mustaxiilkaba ah ee aan dhici karin ya waajibka iyo mumkinka iyo mustaxiilka intaba waa ku tacalluqdaa mawjuudka iyo macduumkay ku tacalluqdaa yaa xataa waxa mustaxiilkaan dhici karini hadday dhici lahaayeen allah wuxuu ogyahay siday u dhici lahaayeen saas aaweed buu allah inoo sheegay walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu haddii adduunyada lagu soo celin lahaa gaalada markay leeyihiin ilaahu naceli camal wanaagsan baan la imananaayeen waxay ku laabmi lahaayeen wixii laga reebay kufrigii iyo gaalnimadii bay wadi lahaayeen camal wanaagsan lama yimaadiin ma ittakhada allahu min waladin wamaa kaana macahu min ilaah idan ladahaba kullu ilaahin bima khalaq hadda mustaxiilaadkii weeyi ya shay aama dhici karinba ilaahay inuu walad yeesho iyo in aaliho kaloo xaqi wehelisaa midnaba suuragal ma aha waa mustaxiil waa waxaan dhici karin waa waxaan dhicin dhacaynin dhici karinna haddana maca daalika allah wuxuu inoo sheegayaa sida umuuru noqon lahaayeen idan ladahaba kullu ilaahin bima khalaqa walacalaa bacduhum calaa bacd u fiirsaasa ya idan ladahaba kullu ilaahin bima khalaq walacalaa bacduhum calaa bacd marka ilaahay markii hore wuxuu sii ogaa wax kastoo dhacayaa siday u dhacayaan marka yaclamhu allah mustaqbal waa laga tilmaamayaa waxaa see loo jeedaa yacni marka dambe wuxuu ogaanayaa inay mawjuudtaho dhacdo waaqic tahay marka horena wuxuu ogaa inay dhici doonto siduu markii hore u ogaa inay dhici doonto ayay marka dambena u dhacaysaa marka dambena ku ogaanayaa inay markaas sidii u dhacday wax cilmioo ilaahay u kordhay ma jiro waayo shayguu sii ogaa ayaa inuu dhici doono siduu u ogaa ayuu u dhacay markana wuxuu og yahay inuu shaygii dhacay oo xasil yahay yaclamhu allah allah waa ogaan wa yaclamu maa fi asamaawaati wamaa fi alard wa huwa allah huwada muxuu u qadaray huwada wuxuu u qadaray wuxuu ku tilmaamayaa istinaaf inay taho hadal cusub ay tahay oo yaclamu maa fi asamaawaati wamaa fi alardi yacni ay tahay yacni jumlo cusub oo la bilaabanayo istinaaf ay tahay oo miyaa rafcadu waxaa la odhanayaa quraa'u sabcaha qaarkood baa tanoo kale idqaam ka qaba oo idqaamulkabiir wax la yidhahdaa jira idqaamulkabiir labada xarafee mutamaasileynka ah ee midna kelmad ugu dambeeyo midna kelmad ugu horeeyo ee isku midka ah sida miimkaa iyo miimkaa ah, ee labaduba xarakaysan quraa'u sabcaha qaarkood baa isku idqaama oo yaclam maa fi samaawaati odhanaya marka idan maadaama markayse markaa waxa taasi ay jirto idqaamulkabiiri uu jiro oo abuu camar laftiisa uu qabo qiraa'adii u asalkahaydna ay tahay kitaabka ya wuxuu kuugu caddaynayaa huwada uu qadaraayo inay jumlo cusub tahay wa yaclamu ay wahuwa yaclamu allah waa og yahay maa fi samaawaati waxa cirarka ku sugan dhammaantood wamaa fi lardi ee waxa dhulka ku sugan dhammaantood toddobada cir waxa ku sugan buu allah og yahay jinsiga ard jinsiga dhul oo dhan oo toddobada dhulba ku dhacaya waxa ku sugan oo dhan buu allah og yahay jumlatan wa tafsiilan oo cilmigii markii lasoo sheegay maxaa tanna hadda loo sheegay waxaa la odhanaya waa caam iyo khaasoo ta horena khaas bay ahayd tan dambena waa caam cilmiga ilaahay inuu caam yahayna waa la tilmaamaya wallaahu allah calaa kulli shayin qadiir wax walba allah waa u awood badan yahay wa minhu tacdiibu man waalaahum waxaana ka mida waxyaalaha allah awoodaayo yacni tacdiibu mankii inuu ilaahay cadaabo waalaahum gaalada ka weli yeesha oo gaalada raaca oo jeclaado oo ka weli yeesha yowma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdaran wamaa camilat min suu'in tawaddu low ana baynaha wa baynahu amadan baciida yowma tajidu ay udkur waxaad xustaa yowma tajidu maalinta ay helayso kullu nafsin naf kastaaba maa camilat maa camilat ay aladii camilatu kii ay samaysay ee helayso min khayrin khayr xaaluu yahay waxay helaysaa muxdaran ka ay samaysay xaaluu yahay mid la soo xaadiriyoo la keenay uu yahay bay helaysaa wamaa camilat wamaa ay ladii kii camilat ay camilathu ay samaysay oo min suu'in xumaata ah tawaddu waxay jeclaan low anna baynaha wa baynahu amadan baciida tawaddu waxay jeclaan tabacuda maa baynaha wa baynahu yacni waxa ay samaysiya iyada waxa u dhexeeyaa inay kala fog yihiin kala fogaanshahooda ay jeclaanaysaa ya low anna baynaha wa baynahu amadan baciida hadduu ku sugnaan lahaa xumaanta ay samaysay iyo isaga dhexdiisa hadday ku sugnaan lahayd amadan baciidan markaa yacni masaafo dheer iyo marka waxa weeye kala fogaansho fara badane hadduu udhaxayn lahaa zaman dheer markaysaga yacni aad iyo aada uga fogaan lahayd ay la farixat bidalik waa ku farxi lahayd oo lowda aynu ufasirno inay tahay yacni markaa jawaab inay u baahan tahay ay tahay xarfun lima kaana sayaqacu liwuquuci hayri weji kale waa loo fasiraa waa in la yidhaahdo waa masderiya oo macnuhu dhacayo yacni waxay jeclaan lahayd yacni kala fogaanshaha ay kala fog yihiin iyadiyo waxay samaysay sugnaanshaheed ay jeclaan lahayd yacni saasay jeclaan lahayd wa yuxadirukum allahu ilaahay waa idiin digayaa nafsahu ay khadaba nafsii cadhada daatadiisu ilaahay idinka digayaa naftiisu idinka digaya waxaa loo jeedaa cadhada daatadiisu idinka digayaa inuu idin cadhoodo wallahu allah ra'uufun waa dhimrin badan yahay oo u naxariis badan yahay bilcibaadi addoommada aayaddan ilaahay wuxuu inoo sheegayaa qof walba wuxuu kasbaday oo khayrana in loo keenaayo wixii markaa sharana inuu jeclaysanayo inay ka fogaan lahayd aanu shaqo ku yeelan lahayn waa tamani musaa jeclaysanaayo tawaddu low anna baynaha wa baynahu amadan baciida marka waa digis laynooga digaayo xumaanta oo laynagu waaninaayo taacaadka iyo khayraadka laynagu waaninaayo aakhiro layna xasuusinayo aakhiro layna xasuusinayo wa allahu nafsa laba goor baa la soo celiyey markii hore waxaa lagu sheegay aayaddii muwaalaadka wa allahu nafsahu wa ila allahi almasiid haddana aayaddan baa la soo celiyo hal aayad udhaxaysa aayaddaa hore wa allahu nafsahu wallahu ra'uufun bilcibaad hadda maaragta culamada qaar waxay waa tawkiid bay yidhaahdeen sida mufasirkaba aynu ka arki doono jalaaldiin asiyuuti inuu odhanaayo karara lita'kiid ta'kiid buu usoo celiyey ama kurira lita'kiid culamada qaarkoodna waxay macno cusub bay faa'iideynaysaa oo aayaddaa hore wayuxadirukum allahu nafsahu ilaahay wuxuu inooga digayey muwaalaadku inooga digayey gaalada laga weli yeelanayo ya taasaa gaarnimo lainooga digaayo tan labaadna wayuxadirukum allahu nafsa waxaa laynoo ka digayaa acmaasha xun oo dhan baa laynoo ka digaya acmaasha xun oo dhan ayaa laynoo ka digayaa waa midda labaadee si waxa weeye markaa khitaamka aayadda lagu khatimayana yacni markaa munaasabo ay ula yeelato wallaahu ra'uufun bilcibaad oo raxmadda ilaahay iyo dhimrinta ilaahay baa aayadda lagu khatimay marka waxa weeye si labadaasina isugu ladhmaanna waa ku sugan tahay allah waxauu yidhi yowma tajidu kullu nafsin udkur baa la qadarayaa yowmadani waxa weeye waa mafcuulu bihi udkurta la qadarayo ayaa mafcuulu qaadanaysa udkur waxaad xustaa oo sheegtaa yowma tajidu maalintay helayso tajidu culamada qaar waxay u fasireen wajdaankii cilmiga ahaa calaa haada marka saa loo fasiro maadu wuxuu noqonayaa mafcuulkii koowaad muxdaranna wuxuu noqonayaa mafcuulkii labaad marka waxay noqonaysaa waxaad xustaa yowma tajidu maalintay ogaanayso kullu nafsin naf kastaaba maa camilat ayaa aladii camilatu min khayrin muxdaran muxdaran inuu yahay ay ku ogaanayso waa marka wijdaan loo fasiro ila mafcuul bay qaadanaysaa laakiin markaad musaadafe iyo liqaa u fasirto helaysa aad tidhahdo ama la kulmayso muxdaran waxaa laga dhigayaa xaal labada wejina wejigaas ayaa sii fiican mana wejiga culamada qaarkood ay yidhaahdeen waa wejiga daahirkaa ah weeye samiin alxalabina markaa saasuu ku sheegay inuu daahir yahay si saaxibuulxaashiyaba u soo naqlinayo udkur waxaad xustaa yowma tajidu maalintay la kulmayso ama helayso kullu nafsi naf kastaaba waa caam maa camilat ay aladii camilatu kay samaysay oo min khayrin xaaluu khayr yahay mintu waa bayaaniyo ibhaamka maada ku sugan ayuu bayaaminaya maaduna inay mawsuul tahay ayaa markaa fiican muxdaran xaaluu yahay mid la soo xaadiriyey ay helayso ama ay la kulmayso maalintaa xus yacni maalintaa sheeg waa xasuusnow wamaa camilat waad bilaabanaysaa maad waa mubtada wey wamaa camilat ay waladii kii camilatu ay samaysay min suu'in xaaluu xumaata ahaaday mubtada'un maada ayaa mubtada ah jumlada dambe waa silatulmawsuulkii khabaruhu khabarkiisuna tawadu tawadu jumladan ah weeye waxay samaysoo xumaato ana tawadu waxay jeclaan low anna baynaha wa baynahu amadan baciida ay subuuta tabaacudi maa baynahu wa baynaha yacni markaa kala fogaanshaha iyadiyo xumaantaa waxa u dhexeeya ayay jeclaan ya ama subuuta amadin baciidin baynaha wa baynahu amad baciidi inuu u dhaxeeyo bay jeclaan waa marka loo fasiro inay tahay masderiye ay tahay laakiin culamada qaar waxay dhahen waxaa ishkaal gelinaya laba xarfu masder miyay iska daba dhacayaan low iyo anna ayaa markaysaa meesha taalla saas aawadeed waxa fiican lowda in la yidhaahdo waa xarfun lima kaana sayaaqacu liwuquuci hayrih marka waxay noqonaysaa aayadda laba xadfi baa ku sugan mafcuulkii tawadu baa la xadfay marna waxaa la xadfay lowda jawaabteedii baa la xadfay sidaas waxay noqonaysaa macnaheedu tawaddu waxay jeclaan tabaacuda maa baynaha wa baynahu tabaacudadaasaad qadari inta kale waa u idaafaysan tahay waxa iyo xumaantaa u dhaxeeya inay kala fogaadaan buu jeclaan ayay jeclaan low anna baynaha wa baynahu amadan baciida hadduu sugnaan lahaa anna baynaha wa baynahu amadan baciidan in markaa waxa weeye xumaantaa iyo isaga ay u dhaxayso muddo fogi ay u dhaxayso ay ghaayatan fi nihaayati bucdi gaayo ama yool yacni markaa fogaanshaha kama dambaystiisii ah oo falaa yasilu ilayha aanu gaadhayn la surat bidalik ama la farixat bidalik way ku farxi lahayd markaa taas waa ku farxi lahayd wa yuxadirukum allahu ilaahay waa idiin digayaa nafsahu ay ciqaaba nafsi ciqaabta daatadiisu idinka digayaa ama ghadaba nafsihi cadhada daatadiisu idinka digay inuu idin cadhoodo karara lita'kiidi tawkiid baa loo u soo celceliyey wallahu allah ra'uufun waa mid u dhimrin badan bilcibaadi addoommada qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah qul waxaad tidhahdaa in kuntum haddii aad tihiin tuxibuuna allaha qaar allah jecel fattabicuunii aniga iraaca yuxbibkum allaahu haddaa i raacdaan allah waa idin jeclaan wayakfir لكم waa idiin dhaafayaa dunuubakum dembiyadiinna والله الله ghafuurun waa dembi dhaaf badan yahay raxiimun waa naxariis badan yahay qul waxaad tidhahdaa الله llaha allaha ateeca warasuula rasuulkana sala allahu alayh wasalam ateeca fain tawallow haddii ay jeestaan fa ina allaha laa yuxibu alkaafiriin allah gaalada ma jecla yacni waa ciqaabayaa yacni waa idin ciqaabayaa yani yucaaqibkum faina allaha laa yuxibu alkaafiriin fain tawallow haddii khitaab loo fasiro waxay noqonaysaa yani markaa fain tatawallow oo min baabi xadfi ixdatain haddaa jeesataan haybo in loo fasirona waa dhacdaa oo leha fain tawallow haddii ay jeestaan oo hadalka hore soo ka khitaabka ah atiicu allaha warasuul waxaa la odhanayaa iyadoo hadalka hore khitaab yahay waa dhici kartaa haddana waxa weeye in markaa siiqadii hadalka la bedelo oo qaybo loo bedelo waana ku soo aroortaa usluubkaasi qur-aanka ya xataa ida kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin ayiba xataa ida kuntum fi lfulki waa khitaab lala khitaabay kuntum ya wajarayna bihim biriixin ayiba bihim baa laga dhigay bikum lama odhan khitaabkii baa la bedelo haddana waxaa laga dhigay yani hay baa laga dhiga waxay ku magacaabaan qolyaha balaaqadu iltifaatka ku magacaabaan wey aayaddan allah wuxuu inoogu sheegayaa inuu ilaahay ku yidhi qoladii sheegatay maxabada ilaahay iyo jacaylka ilaahay haddaad tihiin qaar allah jecel aniga iraaca ku dheh nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam haatay bacdu salaf yidhaahdeen iddacaa qowmun ilmaxaba faibtalaahum allahu bi hadihi alaaya duul baa waxay sheegtay jacayl ay allah jecel yihiin markaasaa ilaahay aayaddan ku imtixaanay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah marka aayaddan waxay ku magacaabi jireen bacdu salaf aayat lmixna waa aayaddii imtixaankay odhan jireen aayat lmixna yacani waxa weeyaan markii ay sheegteen maxabada tan baa lagu imtixaanay maxabadii maxaa lagu garanaya maxabadii waxaa lagu garanaya raacitaanka rasuulka la raacaayo sala allahu aleyh wasalam ciddii rasuulka raacday ateecdaa allah waa jeceshahay ciddaa rasuulka raacine ateecini dee allah ma jecla marka daliilulmaxaba waxa weeye waa itibaaca weeye itibaaca weeye ya haddii raacitaankii la helo rasuulka la raacaayey jacaylkii ilaahay waa jiraa la jeclaa laakiin haddii markaa raacitaankii la waayo jacaylkii ilaahay ma jiro ya yani waa dacwa bayinada markaa dacwada caddaynaysaa waa tan weeye fattabicuunii yuxbibkum allah maxaad ka helaysaa markaana laba shay baa ka helaysaan haddaad rasuulka raacdaan daahiran wa baatinan kor iyo kalba laga raaco waxaa laga helayaa kow in allah idin jeclaado iyo in allah dembiyadiina dhaafo in allah aad jeclaatiyo in allah ku jeclaadana labada kee weyn waxa weyn in allah ku jeclaado saas aawadee waata yidhahan bacdu salaf laysa sha'nu an tuxiba inama sha'nu an tuxabba muhimmadda weyni ma aha adigu inaad allah jeclaato muhimmadda weyni waa maxay waa in allah ku jeclaado laysa sha'nu an tuxiba inama sha'nu an tuxabba in allah ku jeclaadana waxaa lagu helayaa raacitaanka rasuulka la raacayo calayhi salaatu wasalaam marka qofkii isagoo allah jecel ya yacni haddana waa dhici kartaa dembiye inuu ku dhaco muxuu u baahan yahay maqfiro dembiyada laga dhaafo wayakfir lakum dunuubakum marka waxaa laga qaadanaya acmaasha saalixa dembiyada in lagu dhaafaa itibaaca rasuulka la raacayo in dembiyada lagu dhaafaa saas aawadee iimaanka iyo itibaaca rasuulka la raacayo waa lagu tawasulaa oo allah baa lagu baryaa oo lagu weydiistaa inuu dembiyada markaysa waxaa kaa dhaafo halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk